بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته sheekh aadan khayr allah siiyaa maanta badan uu sheegay ma filaya inaanu cuntamo waxaan rajaynayaa un inshaa allahu tacaala ilaahay ha ka abaalmariyo dadkii qabanqaabiyey kulankan ee suurtogeliyey bacd allahi subxaanah wa tacaala habeenada dhowrka aan idinla joogo wixii aan awoodo inaan soo bandhigo mowduucan koowaad aan ka hadlaya wuxuu ku saabsan yahay subulu inhaai alkhilaaf aw subulu inhaai alkhusuuma muranka iyo dooda iyo isqabsiga iyo is-afgaranwaaga ismaandhaafka bini aadamka dhex mara xal ma leeyihi see loo xallilaa asalka bini aadamku ilaahay subxaana wa tacaala qaabku u abuuray insaanku waxay dhahdaan biabcihi bu ijtimaaciyi kama maarmo inuu bulsho iyo dad ka mid noqdo uu la noolaado insaanku ama qofka bini aadamkahay sidiisabana lama mid aha malaa'igta malaa'igtu shar male khayrun bay sameeyaan insaanka laakiin nasaacadka alla uu ku abuuray khayrka iyo sharkaba wuu weecan karaa dabaayicdiisaa kala gedisan aqoontiisaa kala gedisan masaalixdiis iyo danuhu leeyahy baa kala gedisan waxyaabo badan baa waxay kalifaan inuu murmo ama isqabto ama iska hor yimaado hadduu afraad yahay hadduu jamaacaad iyo kooxa yahay hadduu dowlado yahay waxaa dhacda bini aadamka in marar badan muran uu dhex maro iyadoo ay leeyihiin aslu linsaan alquwa watacaayush baa asalka ah laakiin dabcigiisa iyo masaalixduu ilaashanayo iyo makaasibta maadiga ama macnawiga ee raadcadeeda ku jiro baa waxay keentaa in bini aadamku in badan murmo ama iska hor yimaado ama isqabto waxay isweydiinta leh markaas sidee loo xallilaa inta badan bini aadamku wuxuu ku kala gedisan yahy mushkilaadka sida loo xallilo dadyowga matalan reer galbeedka aynuu naqaano tajaarib mariira ama adag markay soo mareen waxay bartay qaab loola dhaqmo reconciliation methods ay iyagu tajaaribtoodii ka dhaxleen dadka muslimiinta ah ilaahay ba subxaana watacaala ka kafaalo qaaday inay tajaarib bashariyo badan sameeyaan waxaa loo soo dejiyey nidaam awood u leh inuu xalilo waxa mashaakil soo dhex mara waxaan isku dayi doonaa markaa bal habee caawa iyo habeenada soo socda qaar ka midaba inaan soo bandhigo fi shariica alislaamiya qaabkee loo xalilaa mushkilaadka innagu haddaynu soomaali nahay bini aadamka waynu la wadaagnaa bini aadamnimada laakiin cusuurtan dambe waxaa caan noqotay in ninka soomaaligii mushkiladiisa xaliliba kari waayo ilaa xad luqaadkii caalamka aynu terminology eraya cusub ku soo biirinay af carabiga waa aragteen iminka ah, akhbaarta ama jaraa'idka ama caynkano sawmalat ilqadya leh yani waa eray manxuuta min kelimati soomaal laga naxdiyo laga laga dhilay laga qoray laga sameeyey waxay tilmaamaysaa inuu dabci gariib ku yahay basharka inuu yahay kanaynu keennay oo ah mushkiladaan xal lahayn muranaan gebagabo lahayn uu ku dhammaadaanay jirin insaanku inuu murmaa waa min abcih ilaahay baa qur-aan ku tilmaamaya xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lamri wacasaytum waa saxaabadii nebiga calayh isalaatu wasalaam ama ilaahay baa inoo tilmaamaya walaa tanaasacuu fatafshaluu watataba laakiin haddana cagsigeeda waxa laynoo sheegay nizaaca bini aadamka ka dhex dhaca inuu xallayay fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila allahi wاlrasuul waxaan isku dayay inay soo bandhigaa marka waxay tahay khusuumada iyo muranka bini aadamka dhex mara shareecadu saddex qaybood bay ugu tala gashay in la maro saddex xuluula saddexda xale shareecadu soo bandhigtay mid waxaa la yidhaha alcafu aw ilmusaamaxa midna waxaa lagu tilmaamaa alislaax aw ilmusaalaxa aw isolx in la iscafiyo oo la kala roonaado soomaalida mahmaaheedii waxaa ka mid ah haddaan la kala roonaan roobmada-a ah bay yidhaahdaan yani mishkiladunba kasii dhalataa in la iscafiyo waa ariiq in islaax iyo sulxi iyo heshiis la galo oo macnaheedu yahay in la gorgortamo musaawama ay dhacdo oo tanaasulaad dadku ay sameeyaan oo meel dhexal la ysugu yimaado iyadoo maslaxa caamkaa la eeganayo oo markaad in ka tagto muqaabilkeed maslaxo kaloo weyn baad helaysaa ka saddexaadna waa almuxaakama aw altaxaakumu waalqadaa in sifo sharciya loo dootamo oo loo murmo oo meel loo noqdiyo marjac uu jiro lagu kala baxo saddexda qadiyadood aan sheegayo waxaan rabaa inaan faahfaahiyo oo bal aan isku dayo inaan habeenba mid soo bandhigo caw waxaan soo bandhigayaa qadiyadda koowaad oo a masalat alcafwi ereyga alcafwi walmusaamaxa aw itasaamuxu walsafxu iyo waxaa la macnaa doctor wanis طaahir wuxuu leeyahy markaan eego almucjam almufahras lialfaad alqur'an waa dictionary laga baadho erayada qur-aanka kusoo aroore af carabiga ah markaan eegay buu leeyahy waxaan ku arkay afartan iyo afar aayadood in ka badan oo ka waramaysa can ilcafwi wasafxi ilaahi subxaanah wa tacaala wuu awoodayey aaya waaxida macnaha ah iscafiyada in laynoogu sheego laakiin marka la yidhaahdaa afartan iyo afar aayadood baa ku soo arooray macnaheedu waxa weeyaan qadiyadatani siday muhimka u tahay iyo sida loo rabo qofka bini aadamka ee mu'minka ama muslimka inay si dhaba ah uga dhaadhacdo inay noqoto wax ka mid ah min khuluqihi wa min tabcihi wa sajiyatihi wax dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa ka mid a ah oo noloshiisao dhan uu adeegsado haadihi laayaat afartaleeyada ka badan wax ka midaan isku dayaya inaan caawa tilmaamo cumuuman bacd alaayaat ilaahi subxaanah wa tacaala wuxuu leeyay wajazaau sayi'atin sayi'atu miluha faman cafaa waaslaxa faajruhu cala allah fii suurati shura sayi ama xumaa lagugu sameeyo muqaabilkeeda in leeg inaad samaysaabaad xaq u leeday ilaahi subxaanah wa tacaala laakiin wuxuu leeyay faman cafaa waaslax cidda cafida ee islaaxa doorata fa ajruhu cala allah baa ilaahay yidhi ajarkiisa kaa isaga rabbun buu korkii ahaaday wax la tirin karo uu ka badan yahay ilahi wuxuu leeyay subxaana wa tacaala min hadihi alaayaat fi suurati nisa waxaa ka mid ah in tubduu khayran aw tukfuu aw tacfuu can suu fain allaha afuura fain allaha kaana cafuwa qadiira haddaad khayrka muujisataan baa ilahay yidhi ama qarsataan qofka bini aadamka ahi hadduu qudwayey ama acmaasha khayrka isley waa lagaaga dayanaya ama furuudul acyaanka ay tahay waxa fiican in la muujiyo ay faafto ay muuqato waxyaabaha qaarkoodna waxaa ku fiican qofku inuu qarsado oo isaga iyo rabbigii u dhaxayso salaada ha noqoto sadaqaad ha noqoto wuxuu wanaag badan oo uu rabbigii subxaanah wa tacaala u gaar yeelo waayo acmaasha inta badan istuska iyo riyaaga iyo sumcada iyo waxa la midi way buriyaan qofku inuu qarsadaa waxay ku kaliftaa ama waxay ku saacidaa inuu camalku khaalis uu noqon karo isaga iyo rabbigii ay ka dhaxayso ilaahay markaa wuxuu leeyahay khayrka haddaad qarsataan iyo haddaa muujisaanba labada dhandhankaa martaanba aw tacfu can suu waxaa intaa muqaabal u ah aw tacfu can suu ama xumo aad dhaaftaan khayrkii la samaynayay waxa la dhinac dhigay oo isna ka mid a waxyaabaha wanaagsane la samaynayo aw tacfu can suu fa allaha kaana cafuwan qadiira rabbi subxaanah wa tacaala wuxuu tilmaamayaa colaadda bini aadamka dhex marta waxa lagu damiye ee ugu waaweyn inuu ka mid yahay ee colaaddaa u bedeli kara saaxiibnimo iyo qaraabanimo iyo tolnimo iyo kalgacal iyo soo dhoweyn uu bedeli kara inuu cafigu ka mid yahay walidalik baa ilahay wuxuu leeyay walaa tastawi lxasanatu wala sayi idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawat kaanahu waliyun xamiim ma sinna baa ilaahay yihi subxaanah wa tacaala ta wanaagsan iyo ta xuni ee ta wanaagsan kala hortag ciddii ku xumaysay adigu cafi oo wanaag weliba u samey baa la tilmaamaya faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim kii shalayto adiga iyo isaga idiin dhexaysay colaaddo qofka aad dhibta kuu geystay mantaqa caadiga ee bashariga ahi waxa uu sheegayaa inuu filayo inaad adna aar gudato ama waxgoosato waa sida bini aadamka lagu yaqaano laakiin taa cagsigeed haddaad wanaag weliba samayso ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy cadaawadii idiin dhexaysay waxay isu bedelaysaa kaannahu waliyun xamiim kaannahu qariib xamiima sidiiq kuu dhow saaxiib dhow buu noqonayaabaa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala idfac bilatii hiya axsanu sayi'a naxnu aclamu bima yasifuun aayaadka iyo kuwa la midka ah fii suurati shura ilaahay markuu mu'minka sifaynayo sifaadku ku sheegay waxaa ka mid a ah, والذين إdا أsاabهم البغي hm ينتصiرuun وجزاء سيئة سيئة مثlha aayaadka ka dambeeya ilahi wuxuu ley wlman صbra وغfra ina ذlika lmin cزmi الأmuur nebiguna calayhi الsalaaةu wasalaam sunada صaxiixa ah waxaa kaga soo aroray fii صaxiixi muslim iyo imaam termidi ba ay soo saarayaan xadiidkuu nebigu dhaaranaya ee ashyaa dhowra ku dhaartay maxalu shaahidkun baan u tegayaa waxaa ka mid ah nebigu wuxuu hi wamaa zaada allahu cabda bicafwin ila ciza wuxuu nebigu ku dhaaranaya calayhi salaatu wasalaam qof mu'mina oo addoon ilaahaya cafi uu cid cafiyaa uma kordhisa mooyaane cizi iyo sharafti haddaba in qofku wax cafiyi karo arrin fudud maaha bini aadamka wuu ku culusiyey waayo min abci linsaan khilqada bini aadamka sida ilaahay u abuuray waxaa ka mid ah inuu jecel yahay alintiqaamu walintisaar waa shay maxbuub bini aadamku ah wuu farax gelisaa qofku ciddii shalay dhibtay markuu ka aarguto wuxuu dareemaa badhaadho iyo farxad buu qofka bini aadamkii dareemaa idan min abci linsaan waxaa ka mid ah alintisaar walintiqaamu linafs ayaa ka mid ah hadduu qofku markaa abuurkaasi abuurkiisa ka mid ah hadduu ka kor maro oo ka xoog noqdo oo wax cafiyi karo cidda wax cafidaa bay idhahdaan aslan hum ulaqwiya waa dadka nafsiyan xoogga ah ee ka kormaray maray nafs dheefta yare bini aadamku uu jecelya ka kormaray walidalik baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa la min casmi lumuur inay ka mid tahay waxaynu u baahanay marka bini aadamku nadariyaadka iyo thiyeriga ashyaada macnawiga ee la sharxo si fiican ugama dhaadhacdo haddii aanu tusaalayaal rasmiya helin oo nolosha ka mid a waxaan isku dayayaa aayaadka badan ee qur-aanka ku soo arooray ama axaadiista badan ku soo arooray masaladan ka warramaysa inaan inaha ku joojiyo laakiin nusuusta tamhiilka sheegaysa inaan badiyo ugu horeyn waxaynu leenahay alcafu majaalaat ilxayaat oo dhan buu galaa insaanka marka cafwiga laga waramayo inta badan dadka maskaxdooda waxaa ku soo degta qof qof caayay ama maagay ama intan oo u cafiyey laakiin ereyga kani fi shariica alislaamiya uu ka guda ballaadhanya qadaya siyaasiya buu galaa siyaasa alkhaarijiya u galaa siyaasa daakhiliya buu galaa qadaya alxarbi buu galaa qadaaya shakhsiya buu galaa qadaaya alusra buu galaa noloshoo dhan baynu leenahay waa wax ka mid a sida awgeed alqaa'id annaajix qaa'idka marmuuq ee umamka hogaamiya waa sifaadka ugu horeeya ee loo baahan yahay in laga helo bini aadamka qofka jacjacoorkii ma hogaamin kare aan dul qaadane waxba cafiyi karin walidalik baa ambiyadu sifaadkay ku sifoobaan waxa u badan oo ka a ah cafwiga ilaahay nebigii moxamed ah calayhi salaatu wasalaam oo loo soo diray inuu noqdo qaa'id albashariya jamca insaaniyada dhammaanteed oo dhan bini aadam inuu hogaamiyo inuu noqdo mihaalka ugu sarreeya ee bini aadam uu kaga daydo dhaqan iyo akhlaaq iyo caqiido oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku ammaanay tilmaamayana yowma alqiyaama inuu odhan doono sayidu waladu aadam inuu noqon doono saaxibu liwaai alxamdi wa shafaacati alcudma saaxib alxawd ilaahay isagoo nabigaa la hadlaya calayhi salaatu wasalaam caynkaasi iyo ummadda tan loogu talagalay inuu mithaal u noqdo iyo hogaamiye ayaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy khudi alcafwa wamur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin muxamed calayhi salaatu wasalaam baa ilahay wuxuu leeyay khudi ilcafwa cafiga qaada baa ilahay yihi ku dhaqan samahana dadka far laakiin qofku hadduu qaa'id noqdo ama ummad hogaamiyo cid xagxagata lama waayo ama maagta ama wax ka sheegta ilahay wuxuu leeyahy wa acrad can iljaahiliin wax magaratadana dhaaf adiga ariiqaagu ha noqdo inaad cafiga qaadatid jidkaagu ha ahaado sama un inaad ka telisid oo dadka wanaag u sheegtid muqaabilka jacjacoorka kaa hor yimaada ama maangaabka ama wax magaratada wax sheegtaa kuwaana dhaqankaad kula dhaqmaysaa ha hadaba ilahay leey wa acrad can iljaahiliin safiiha iskaga tag dhaaf ka jeeso walidalik baa nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari warinayo axad saxaaba baa wuxuu leeyahy kaanii anduru nebiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaanii anduru ila اnabiy sala allahu alayh waalih wasalam yaxkii nabiya min alambiyaa saxaabi baa nebiga ka sheekaynaya nebigiina wuxuu kasii sheekaynayaa nebiyan min alambiyaa shuraxda qaar sida yidhaahdaan shuraxda qaarkoodna waxay leeyihiin isagunbaabuu ahaa qadiyaduye laakiin wuxuu usoo bandhigay ka xikaaya miday doontaba sharaxu ha noqdee kaanii anduru ila nabiyi yaxkii nabiya min alanbiyaai aadaahu qowmuh wa huwa yamsaxu idama can wajhi wayaquul allahuma kfir liqowmi fainahum laa yaclamuun waxaan arkayaa buu yihi nebi nebiyada ka mid ah ama moxamed calayhi salaatu wasalaam ama ambiyadii ka horeysay oo tolkii dhibay nebi waxaad garan kartaa wuxuu sheegay inay samuun ahayd abaalmarkiisuna inaanu ahayn in la dhibo isagoo wanaag sheegaya waxa loogu abaalguday in la dhibo dabeetana dhibtu ay xad gaadho in jasad ahaan dhibaato lasoo gaadhsiiyo uu dhiigga wejigiisa ka masaxayo qofka bini aadamkii marka la dhibo ee dhiig madaxiisa laga keeno inta badan wuu cadhoodaa cadhaduna waa volkaanaha maskaxda dadabay ka mid tahay ee bini aadamku markuu cadhoodo wax badan aan laga filayn baa ka soo baxa laakiin nebiga kan waxaa lagu sifaynayaa inuu yahay isagoo dhiiggii wejiga ka masaxayo haddana wuxuu leeyahay allahuma kfir liqowmi fa inahum laa yaclamuun ilaahayu tolkay isaga dhaaf waayo waa waxba garato jahli baa haya iyo garaad aan ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka markuu sifaynayo mu'miniinta dhabtee qur-aanku ka warramay oo ah sifaatu ahli ljanna baa qur-aanku ka warramaya sifaadkaasi jannada carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin markii la yidhi ayaa ilaahay sifaat siiyey dadkan jannada gelaya waxaan isku dayayaa maxalu shaahidka qura inaan sharxo dadkaa sifaatka lagu sifaynaya waxaa ka mid ah ahlujannaha ee muuminiinta ah min tabcihim wa sajiyatihim inay ka mid tahay dhaqankooda iyo akhlaaqdooda iyo noloshooda caadiga ah inay ka mid tahay waalcaafiina can innaas baa ilaah yidhi waalcaafiina waa kuwa cafiya ayo u fiirsa aayadda maaha can ilmu'miniina almukhlisiina almuttaqiin maaha ilahay wuxuu leeyay waalcaafiina can innaas wannaas fiihim alkafiru walmunaafiqu waljaahilu walmu'min wagayru ilahay wuxuu leeyay waa waalcaafiina can innaas waa kuwa dadka cafiya min abci lmumin iyo akhlaaqiyaadkiisa waxaa ka mid ah inaanu ahayn qof aargudashadu ku badantay ee abcigiisa waxaa ka mid a ah, qof cafwigu ku badan yahay inuu yahy fii suurati shura marka ilaahay muminiinta sifaynayna wuxuu ku tilmaamaya waida maa qadibuu hum yakfiruun hadday cadhoodaan baa ilahay yihi subxaana wa tacaala waa kuwo dadka cafiya sijiyadooda waxaa ka mid ah alsafxu walcafwu can innaas wa xaalat alghadab aan eegno taariikhda islaamiga ah iyo nebiga calayhi salaatu wassalaam qadaaya siyaasa alumma siduu ugala dhaqmay maadaama aynu nidhi qaa'idka naajixa ama hogaamiyaha guulaystay ee la yaqaano waa hogaamiyaha dhaqankiisa uu ka mid yahay inuu cafwiga qaato nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu naqaanaa inuu dagaallo galay mithaal dagaaladii uu galay waxaa ka mid ah dagaalkii uxud uxud gaaladii quraysheed baa muslimiinta kusoo duushay nabigu calayhi salaatu wasalaam masaajidku shir ugu qabtay wuxuu weydiiyey maxaynu yeelnaa miyaynu u baxnaa mise waynu joognaa dagaalkii hore beder dhalinyaro badan oo muslimiin aan ka qeyb gelinaya dadkii xamaasadda haysay waxay idhahdeen aan baxno maxaynu gaalada halka ugu sugaynaa xagga hore aan isku aragno waa la soo baxay dhexda markii la marayey ayaa nin waayeel siyaasi ah oo cabdillaahi bnu ubay bnu saluul la yidhaha ra'si lmunaafiqiin ninkan munaafiqnimada kursi siyaasadeed baa u geeyey inta badan bay culammadu sheegaan waayo nebi maxamed madiine wuxuu yimi isagoo taajkiisa la tolayo dabeetana wuxuu arkayaaba in nebi maxamed uu hogaamintii ummadda ka qaaday oo kursigiisii lumiyey ninka kani wuxuu yidhi anagoo dadkii waayeelka magaalada u dhalanina nala aqbali maayo dhalinyaradan iyo warkana waa la aqbalaya xawaale kun nin bay ahaayeen dadka meesha marayaba saddex boqol dad gaadhay dib u jabsaday oo ka noqday dagaalkii toddobadii boqol soo hadhaa dagaalka gashay gaaladii waa la jebiyey markii hore see taariikhta ku wada naqaano koox muslimiinta ka mida uu nebigu meel yidhi ilaaliya ayaa yidhi war gaaladii jabtaye maxaynu meesha ka sugaynaa aynu xoolaa wax ka boobno hariimadu yayna dhaafi ninkii madaxda habay ka yimaadeen dagaalkii bay sidaa kusoo galeen waxbaa la gurtay gaaladii waa soo rogaal celisay meeshan socdaa waa kan muslimiintii waxaa ku dhacay marka kan jab aada u xooggan oo keensaday in toddobaatan nin oo saxaabadii waaweyneyda ah, oo nebiga adeerkii uu ku jiro la dilo bal eh la tamhiil lagu sameeyo la googooyo beerka xamse qof dumar eh, calaaliso say taarikhyahanadu soo naqlayaan waxay gaadhay xad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam god loo qoday uu ku dhaco koofiyadii birta ahaydee madaxa uu ku sita ay dhabannada ka gasho dhooshan hoose laga jebiyo dagaalku uu ku cuslaado xad in yari saxaabada intay isba kala garan weyda iyagu dhexdooda ay isdilaan in yari oo kooxi ay ku soo hadho sagaal nin baa ku soo hadhay sagaalkii toddoba ka mid a ah xabad xabad loo dilay insixaab ay sameeyeen oo is idhaahdeen kora buurtii uu nebi maxamed fuuli kari waayo loo fadhiistay si uu uga tallaabo meesha tan salaadii duhuruu fadhiga ku tukaday mushkilad baa muslimiinta soo gaadhay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiiba saxaabadu markii la jabay rag waaweyn oo saxaabada ka mid ee maalintan si fiican baa loo jabay goobtaas orodkii rag baa madiine ku galay tawali yowmi zaxaf jeestay oo madiine galay qadiyada sidaas iyabaa ilaahay qur-aan soo dejiyey la barayo nebi maxamed siduu ula dhaqmo saxaabadan jabtay waxanoo dhibi qabsatay saxaabadan akhtaadaa gashay akhtaa baa ka dhacay ilaahay baa le minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira laakiin nebiga sidee la yidhi ula dhaqan ilahi wuxuu leeyay subxaanah wa tacaala fii suurati ali cimraan aayaadka ku jira fabima raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik faafu canhum wاstagfir lahum washaawirhum fi lamr faida cazamta fatawakl calى allah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fabima raxmati min allahi linta lahum ilaahay naxariis xaggiisa ka timi daraaddeed sababteed ayaad ugu dabacdo ugu jilicsanaatay baa ilaahay leeyahay saxaabada tan ilahay baa qalbigaaga naxariis geliyey baa la leeyahy haddaad ahaan lahayd baa ilaahay leeyahay ku engegan oo qalbi adag faddan khaliida alqalb ku dabeecad qallafsan oo qalbi adag waa naxariistaba aqoon haddaad ahaan lahayd lanfaduu min xawlik baa ilaha yidhi way kaa yaaci lahayd walow xaqana sheege xaqa bini aadamku kuma raaco inuu xaq yahay oo qura ee marar badan buu wuxuu u baahdaa ciddan xaqa sheegaysa inay noqoto cid bashar hogaamin karta oo wadi karta hadduu wadaadku jacjacoor noqdo dabeecad qallafsan walow xaqana ha sheegee waa laga waa adagtay inuu yeesho atbaac iyo cid wax ka barata iyo cid la joogta ilaahay markaasi wuxuu leeyay subxaana wa tacaala nabigiisii muxameda calayhi salaatu wasalaam haddaad qalqallafsanaan lahayd oo dabeecad adkaan lahayd dadku wuu kaa yaaci lahaa ee maxa yeel baa la leeyahy marka wadciga caynkaa u ekaaya sida ay u jabeen ee dhibtaasi soo gaadhaa ilaahay wuxuu yihi facfu canhu cafi saxaabada tan wastakfir lahum ilaahayna dembi dhaaf weydii wixii khaaya ay galeen ilaahay dembi dhaaf u weydii washaawirhum fi lamri baa ilaahay yihi arrinkana wax ka sii talada dadka barh baa waxay u haystaan talada in yaroo saalixiin uun intay iyagu afkaysa saartay inay leeyihin maya talada umadaale in wax laga sii yaabay xaq u leedahay ilaahay wuxuu ku leeyahy nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo nebiya oo rasuulah oo dadka ilaahay ka doortay oo u caqli badan ayaa waxaa la leeyahy oo waxyi ku soo degayo oo ilaahay hagayo ayaa ilaahay wuxuu leeyahy talada dadka wax ka siiya cafi oo ilaahay dembi dhaaf u weydi oo taladana wax ka sii baa ilahay yihi subxaana wa tacaala nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kaas buu kula dhaqmay iyadoo la jabay bay waxay noqotay inay haddana dadka kani uu dib u hogaamin karo oo dhibaatadii soo gaadhay ay ka soo kaban karaan siyaasadduu nebigu kula dhaqmay calayhi salaatu wasalaam kaas waa siyaasa daakhiliya nabigu calayhi salaatu wasalaam fi siyaasa alkhaarijiya nafsi shay buu kula dhaqma aan laba qadiyo iyana ka tilmaamo nabigu calayhi salaatu wasalaam maka reer maki way dhegaysan waayeen dhagahanay ka furaysteen waa la dhibay waxay soo gaadhay ciddii uun garab u ahayd gaaliyo muslimba ciday doonaan ha ahaadaane ama abiaalib ha noqdo ama khadiijo ha noqoto ama inay dhinteen saxaabadii in ka midna hijrootay ama ka baxday wadannada wuxuu isku dayey nebigu calayhi salaatu wasalaam dacwo inuu fidiyo bal reer maka waa kuwan oo adkaade eh madiina thaaniya thaqiif inuu tago reer bari thaqiif taaif inuu tago oo dacwo ka sheego reer daaifna waxay kala hor yimaadeen saynu taariikhda ku hayno dhagaaday kii horeba ka daran waa la soo shiiday dumar iyo caruur baa lagu diray dhiig baa madaxiisa laga keenay gomadaha cagaha dhiigu ka daayay nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ku qorane wuxuu tilmaamayaa inuu nebigu leeyahay ifaaqa mahmuumka siduu ahaayo u warwarayay maan baraarugin ama maan toosin wuxuu maans arkay buu leeyay anigoo qarnu thacaalib maraya intuu intaa soconayay kaana aanu humuumki iyo dhibtii haysatay meel uu u socdiyo meeluu marayaba garanaynin qarnu sacaalib anigoo marayun baan is arkay buu nebigu leey calayhi isalaatu wasalaam xaaladda caynkaas isagoo ku jira oo nafsiyan sidaa cidhiidhi u dareemay ayaa ilaahay min cinda malag u soo diray malag baa la soo diray xadiiska saxiixeynka ku jira bukhaari iyo muslim wuxuu sheegayaa malag baa u yimi oo yihi ya muxamed ina allaha qad samica qowla qowmik wa malaku ljibaal ilaahay wuu maqlay warkii tolkaa waxay kaala hor yimaadeen aniguna waxaan ahay boqorka buuraha u xil saaran rabbi baana ii kaa soo diray waxaana la ii soo diray lita'muranii bimaa shi'it famaa shi'it maanta waxaad doonto inaad i amarto ee maxaad rabtaa haddaad rabta buu leeya shita adbaqtu calayhim ilakhshabayn labada buurood ee maka hararaa ku yaalla kor intaan u qaadaan dusha ka saaraya reer maka maxaad fili lahay qofkeena caadiga ahi ee intuu dad xaqu sheegay ay dileen oo kuwo kale u tegay ay soo dileen oo ilaahay u gargaaro la yidhaahdo buuraa dusha ma laga saaraa dhulka ilaahu la goobaad odhan lahayd bay may umadantay waaba ka soo harin laakiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qalbuha awsac min dalik wuxuu leeyahay faqaala bal arju an yukhrij allahu min aslaabihim man yacbud allaha waxdahu laa yushriku bihi shay-a man yacbud allaha waxdah may buu leeya waxaan rajaynaya xataa kuwani hadday dhaga adeygeen ilaahay dhabarkooda ka soo saaro qaar ilaahay keligii caabuda waan cidna ugu shirig yeelin ilaahay subxaana wa tacaala wuu ka soo saaro diintaynu maanta haysanno dadkiina soo gaadhsiiya kuwaasay ahaayeen qurayshta iyo ansaartaasi muhaajiriin iyo ansaar ah oo dadkaas ka mid ahaa ayay ahaayeen waxaynu garan karnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam fii tacaamulihi maca alxuruub dagaaladu la galay dadka kale iyo siduu la dhaqmay kani waa isagoo keliya balaaneegna isagoo ciidamo wata nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saddex iyo toban sano ayaa maka lagu dhibayay isagoo madaxiisa geela cascasa la dul saaray oo baxsiyuu ka baxay maka dhowr iyo toban maalmood buu dhexda kusii jiray akhiiran wuxuu tegay maxay madiina madiine qurayshi kuma dayna dagaal bay ka dabageysi lix sannadood oo kale ay weerar ku hayeen haddana oo beder iyo uxud iyo khandaq iyo wixii lamidi dhaceen waxay u diideen inuu xaramka usoo cimraysto sagaal iyo toban sannadood markay marayso ayay aqbaleen inay heshiis la galaan laakiin haddana heshiisku markuu laba sanoo quro jiray ayay buriyeen sanadkii koob iyo labaatanaad ayay haddana heshiiskii buriyeen nimankaa sagaal iyo tobanka sannadood colaaddu u dhaxaysay laba sanoo quro intay la heshiiyeenna heshiiskii buriyey ayuu nebigu ciidan soo qaaday ciddii isaga heshiiska ku raacdayna dagaalada ku qaaday ayuu nebigu markaa soo duulay isagoo siddeed kun ilaa toban kun ciidan udhexeeya watuu maka soo galay xoog buu qeybo ka mida maka ku qabsaday maka markuu soo galay qurayshi waa isu tag tagtay waxaa la yidhaha la hadalna nebigaa looyima calayh isalaatu wasalaam maxaa filaysaan buu yidhi marka dee maanta war kale ma yaalo aan isbihinbihiis ahayn ahun kariim ibn ahun kariim warkaasay sheegeen walaal fiican iyo in adeer fiican baanu rajaynaynaa inaad noqoto ahlu siyarku waxay soo wariyaan inuu yihi inaliquu idhabuu fa antum ulaqaa culamaa ilxadiidna waxay dhahdeen sanadku ma asixin laakiin sanad kale ay xasan ku sheegayaan bay soo arooriyaan oo inuu waadhii uu nabiyullaahi yuusuf daliishaday inuu sheegay laa tahriba calaykum alyowma yakfir illahu lakum huwa arxamu araaximiin laakiin alqisa bimujmaliha waxa weeyaanun waa cafiyey nimankii intaas oo sannadood dagaalku u dhexeeyey wax walba la isla soo maray markuu qabsadee kasoo xoog batay mu odhanin madaxa ka gurayaan xabadi ka baxsanine nebigu calayhi salaatu wasalaam uu iska cafiyey idan waxaan leenahay siyaasad akhliya nebigu wuu ku isticmaalay oo jamaacadiisii akhtaada gashay inuu cafiyo siyaasa khaarijiya iyo mushrikiin wuu kula dhaqmay oo kuwii wax kasta u geystay markii ilaahay malakuljibaal usoo diro inuu iska cafiyo oo yidhaahdo waxaan rajaynayaa in ilaahay dhabarkooda kuwa wanaagsan ka soo saaro oo kuwii dagaalka iyo xoogga ay isku daleen markuu isu yimaadeen uu ku xoog batay wuu cafiyey anagna bisifatihi shakhsiya kuwii weeraray marka isku dayay inay dilaan ama sumeeyaan xadiidka bukhaari nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo dagaal ka soo noqday ayaa meel dooxo ah laba buro dhexdooda ayaa ciidankii muslimiintu degeen dhir baa la kala hoos harharsaday geed weynoo meesha ku yaallaa nabiga loo baneeyey waa la yihi geedkaa nabigu ha harsaday inana meeleyna kala harsano nabigu calayhi salaatu wasalaam geedkii buu iska harsaday seeftii uu sitayna laan sudhay geedka ka mid ah dabeetana uu iska seexday muddaa dagaalka laga soo socday waa la daalanaa habeen baa la guureeyey subxi baa la socday iyadoo la daalanya meesha la jiibsaday gaaladii nin ka mid midunbaaba iska soo dhex maray ciidankii nebi maxamed oo geed hoos jifa buu ise soo dul taagay seeftii nebi maxamed buu la soo baxay calayhi salaatu wasalaam dabeetana galku ka saaray nebigu wuxuu indhaha kala qaaday iyadoo gaal dul taagan yahay oo seeftiina gacanta ku haysto gaalku markaa de wuxuu arkaa nebi maxamed inuu ka takhallusi karo intuu eegay buu wuxuu ku yidhi man yamnacni mink yayga kaa dhicinaya maanta yayga kaa celin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi allah ilaahay baa iga kaa dhicin waa ku celiyey isaga uma qurqursano taasi man yamnacni minka buu leeyay yayga kaa dhicinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam mar kaleu ku celiyay haddana allah riwaayadda bukhaari waxay leedahay seeftii buu galka ku celiyey riwaayad kale axaadiista soo arooray waxay tilmaamayaan inay kaba dhacday dabeetana uu nabigu qaatay calayhi salaatu wasalaam uu isna yihi man yamnacni mink anigana yayga kaaribi haddaba markaasuu baryootama wuxuu leeyahy ku seef qaata kii uu khayr badnaa noqo iska kay cafi ninkiiyo halka fadhiyo nebiguna seeftiisa haystay saxaabadii soo toostay waa u yimaadeen nebigu qisadiiba buu sheegay aniga ninkan waxaa na dhex maray ma maqasheen buu yihi anigu halkaa ha jiifa oo caynkaasiya nebigu waa iska cafiyey waa kuma madaxweynaha maanta dunida jooga isku day dil inta lagu sameeyo odhan doona waan iska cafiya iska baxo never in history kuma haysaan taarikhda bini aadamkee la hayo aan si kale eegno nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam dagaaladii isaga iyo yuhuudda dhex maray waxaa ka mid ahaa dagaalkii khaybar dagaal ku adkaaday weliba ahaa dhowr maalmood saxaabadu ay dagaalamayeen ay furan kari waayeen maalintii dambe uu nebigu yihi nin ilaahiyo rasuulkiisuba jeceliyeen isna jecel baan u dhiibayaa raayada jihaadka cali bn abi aalib oo bakoora ku dhacday oo meel fadhiyo calime waa bakooraysan yaa la u yeedha waa ku tufay indhaha ilaahay fay uga siiyey cali buu u dhiibay waa la dagaalamay akhiiran meeshii way qabsadeen khaybar markii la qabsaday nimankii yuhuudeed waxay dhahdeen maxaa tala ah xoog wax iskaga dhicin weyne maxaynu yeelnaa mu'amara thaniya waxaa la yidhaha subayno ka takhallusan neef adhiya ayaa halkan loo shiilay dabeetana waxaa la yidhi xagguu jecel yahay diraac buu ugu jecel yahay baa la yidhi neefka sumeeyo halkaa sunta ku badiya baa la yidhi meeshuu isaguu jecel yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa neef adhiyoo la moofeeyey loo keenay iyo saxaabadiisii hadiyaadka ma diidi jirin nebigu soo fadhiistuu yidhi saxaabadiio cunis baa lagu dayay ilaahay baa u waxyooday in neefkani sumaysan yahay diraacu koru qaadaa u sheegay inuu sumaysan yahay dabeetana nabigu calayh isalaatu wasalaam intuu dhigay buu wuxuu yidhi yuhuud wixii halkan jooga bal igu yeedha waa loo yeedha wuxuu ku yidhi nabigu calayh isalaatu wasalaam inii saa'ilukum can shayin falantum saadiqay canhu yahuuday waxbaan idin weydiinayaa ee run ma ii sheegaysaa habay idhahdeen run baanu kuu sheegaynaa wuxuu nabigu ku yihi man abuukum yaa aabbihiina yaa ku abtirsataan waxay idhahdeen fulan bin fulan reer hebel baanu nahay kadabtum bal abukum fulan buu nabigu yihi been baa ii sheegaysaan aabbihiin hebel maahee reer hebel baa tihiin hebel baa ku abtirsataan waa runtaabay idhaahdeen war waxbaan idin weydiinayaa marka loo ku celiyay run ma ii haabay yidhaahdeen waayo haddaanu been sheegno dee waabaad garanaysaa bay yidhahdeen saadkan ba u garatay wuxuu ku yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam man ahlu naar naarta ayaa gelaya waxay yidhahdeen in yar baanu anagu ku jirayna dabeetana idinkaa nooga dambaynaya yahuudi waxaan rumaysantahay afartankii cashe ee ay dibiga caabudeen inay iyagu intaa la cadaabayo kadibna dadka kale lagu gurayo iyagoo ay ka baxayaan waxay dhaheen waxoogaa baanu anagu ku jiraynaa laakiin idinkaa nooga dambaynaya nebigu wuxuu ku yidhi ikhsa'uu fiiha wallaahi laa nukhlifukum fiiha abada ku hooge e ilaahay baan ku dhaartay inaanan weligiin idinka dambaynayn naartuu ku yidhi war waxbaan idin weydiinaya run may sheegaysaan bay idhaahdeen nacam ya abalqaasim baa la yidhi run baanu kuu sheegaynaa baa la yidhi nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hal jacaltum fi hadihi shaati suma neefkana adhiga ah sun ma ku darteen ma sumayseen hilibkan marka kan warku uu ku cadiyey waxay sameeyaanoo kala garan maayaan qaaluu nacam bay idhahdeen waa sumayna qabqabtoo laaya nebigu ma odhan wuxuu yihi famaa xamalakum calaa haada maa xamalakum calaa dalik maxaa idinku xambaaray maxaa idinku kalifay inaad sida tan yeeshaan waa yuhuud waa niman intelligenta ah. meel kale isku dayan inay ka baxaan waxay idhaahdeen waxaanu rabnay dee haddaad beenaalo tahayna inaad na dhaafto haddii aad nebi tahayna dee waa lagu waxyoonaya waad iska badbaadi doontaa saasay nala ahayd bay idhahdeen waxaanu rabnay haddaad beenaalo tahayna inaad na dhaafto haddii dee aad nebi tahayna waa waa in kunta nebiyan lam yadurak nabigu calayh salaatu wasalaam waxba kuma waa iska cafiyey walidalik baa imaam albukhaariyi wuxuu baab uga dhigay baabu ida gadara almushrikuuna bilmuslimiin hal yucfaa canhum gaaladu hadday muslimiinta khiyaamayso ma la cafinayaa buu baab uga dhigay dabeetana xadiidkan buu keenay isagoo tilmaamaya inuu nebi moxamed cafiyey calayhi salaatu wasalaam bale qaacidada caamka ah ee qadaayaadka nebiga ku gaarka u taalay waxay ahayd anas ibnu malik xadiidkii bukhaari uu sheegayay mantaqama rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam linafsihi qad nebi moxamed wax isaga gaarkiisa loo yeelay abidkii kama aargudanin wuxuu doonaba ha noqdo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nolosha wax bini aadam lagu sameeyo dhib oo aan la dhibini ma jirto wa maca dalik waa in la sumeeyaa la isku dayey in xoog lagu dilaa lagu dayey in dhagax lagu dilaa lagu dayey wax kasta waa lagu dayey haddana mantaqama linafsihi qad qaacidadiisu waxay ahayd buu leeyay khaadimkii tobanka sannadood u shaqaynaya anas ibnu malik nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam abidkii ma aargudanin dabcigiisaba kama mid ahayn waa kuma ra-iiska ama boqorka maanta dunida jooga inta la sumeeyo odhanaya khalluu sii daayo odhanaya nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam laa khiyaano cud maabuu ku qaaday walaa waxbuu ku qaaday oo iska cafiyey waxaan leenahay bini aadamka colaadaha dhex mara maxaa ugu dhib badanee ka dhici kara waa dil soo maaha wax dil ka weyni mi bini aadam ku dhacda dil baa ugu badan dilka baa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala fii baabi dimaa faman cufiya lahu min akhiihi shay-un faitibaacun bilmacruufi wa aadaaun ilayhi biixsaan dalika takfiifu min rabbikum waraxma ilahay wuxuu leeyay faman cufiya lahu min akhiihi shay ciddii laga dhaafo min akhiihi iyadoo dildhacay baa qur-aanku wuxuu tilmaamaya walaalnimadii islaamiga ahayd weli inaanay go-in in dadku iyagoo isdilay oo dhibi dhex martay haddana alkhuwa alcaama fi lislaam inaanay weli dhammaanin markaase waxaa la yidhi ninka walaalkii wax ka mida laga cafiyo dilka fi shariica waxaynu naqaanaa qofka dil geysta qisaas baa lagu leeyay ama qawad baa lagu leeyay macnaheed waxay tahay in lasoo qabto oo la keeno kaysku hadduu ku caddaado ciddii weliyu damka ahayd ee dhiigga lahayd waxaa u bannaan inay yidhahdaan ha la dilo naloo dilo qofkan waxaa u bannaan inay dilka ka cafiyaan oo ay mag qaataan bale waxaa u bannaan bay culimmada qaar leeyiin inay sii baddaayaan walaa mag walaa waxba toonaanay qaadan inuu toos u cafiyo idan wixii ugu adkaaya bini aadam dhex mara waa dil dilla ilaahay wuxuu leeyay qofkii walaalkii wax ka mida laga cafiyo maxaa jira fatibaacun bilmacruuf ay facala alcaafi kii wax cafiye waxaa korkiisa ah itibaacun bilmacruuf inuu magtiisa iyo wixii uu qaadanayo sama uu ku weydiisto kii wax laga cafiyeyna adaa-un ileyhi biixsaan baa isna korkaysa ah inuu si wanaagsan magta isaga bixiyey iyo wixii kale laga rabay dalika takfiifu min rabbikum waraxma baa ilaahay yidhi kaasi waa takhfiifun min rabbikum waraxma waa fudaydin alla idin fudaydiyey subxaana wa tacaala waxa dilka ka hooseeya ee dhaawacyada ah ee isagana qisaastu ka jirto il il loo rido ama gacan gacan loo gooyo ama dheg ama san ilaahay wuxuu leeyahy wakatabna calayhim fiiha ana alnafsa biاlnafsi walcayna bilcayni walanfa bilanfi waluduna biludun wasinna bisinni waljuruuxa qisaas faman taصadaqa bihi fahuwa kafaarat lah baa ilahay faman tasadaq nafta naf baa loo gooyaa isha il baa loo ridaa sanka san baa loo jaraa dhegta dheg baa loo gooyaa iliga ilig baa loo ridaa wixii juruuxeenna barri waa qisaas faman tasadaq baa ilaha yidhi qofka sadaqadaysta yacni bian cafaa can iljaani qofka cafiya qofkii jaaniga ahaa ee ama aqbala inuu diyo mag qaato juruuxaadka iyo ishii inaanu odhan ishii halayga ridee magteedu inuu qaato amaba cafiyey fahuwa kafaaratun lahu baa ilaha yidhi subxaana wa tacaala ayuha alikhwa nolosha dhibta bini aadamka soo martaa noocay doontaba ha noqotee cafigu wuu galaa sida awgeed baa anas ibnu malik xadiidka abu daawuud iyo nasaa-i iyo ibnu maajaba warinayaan sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamay wuxuu nabigu leeyay calayh isalaatu wasalaam anas ibnu malik baa wuxuu yihi maa ra-aytu nabiya sala allahu calayh waalih wasalam rufica ilayhi shayun fiihi qisaas ilaa amara fiihi bilcaf maan arag buu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo loo keenay shay qisaasi ka sugan tahay ilaa iyo wuxuu yihi warbar horta iscafiya nebigu wuu celiyey inay iscafin karaan buu ku dayay yacni wuxuu anas ibnu maalik rabaa inuu inoo sharxo inay qaacida caamatay cafigu ayuha alikhwa waa dadka kibaarta ahi waxay samayn karaan innaga waxaa laga yaaba dhaqankeenna ninnimada inaynu u naqaano marka far lagugu taago inaad shant ku taagto waa nin rag oo wax iska dhiciya baa la ydhahaa ama cafisku nooc min dullinimo ama liidashanimo ama tamaryari ayuu dhaqanka soomaaliga ka yahay walidaalika ayuha alikhwa haddaad dib ugu noqoto taarikhda islaamiga maalan saxaabadii saxaabada waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray qays ibnu caasim ilminqariy reer bani tamiima qays ibnu caasim xadiidka xasan ligayrih adab lmufradka kusoo arooray sheekh alalbani waa ninku ku tilmaamay inuu nebigu yihi calayh isalaatu wasalaam hada sayidu ahli lwabar reer baadiyaha waa odaygooda qays ibnu caasim wuxuu ahaa nin waayeelah oo saxaabiya oo xoolo badan oo halkuu dego aan lala degin bay yidhahdaan xoolihiisa tirobadnidooda daraaddeed dooxaduu dego dadka kale ma degaan ninkani badnidu qabo waa ninkii nebiga weydiinaya calayh salaatu wasalaam intuu u yimaado xoola maxaa u fiican ee uu nebigu u tilmaamayey xoolaha inta la dhaqdo inaan laysku badinin oo kale ninka kani carabtu ninkay u yaqaaniinba inuu dulqaad ku caanbaxay oo axnaf ibnu qays axnaf ibnu qays waa nin fii zaman aljaahiliya noolaa nebiga bicsadiisi joogay laakiin nebiga aan la kulmin saxaabadii la kulmay oo islaamay marka waa taabici mukhadarama nebigana ma arag haddana waa islaamay wuxuu ka mid yahay carabtu dee dad baa ku caanbaxa wanaaga maalan xaatim itai deeq buu ku caanbaxay ninkanina carabta waa ninka dulqaadka ugu caanbaxay axnaf ibn muqays waxaa la idhaha muuqaalkiisa nin ila oo wagdale oo gaaban oo aan qurux badnayn buu haaba la ydhaha muuqaal ahaan laakiin wuxuu ahaa carabi ninkay tidhaahdo xilmi iyo dulqaad marka laga waramo waayeelkeeda axnaf baa waxaa la yidhi dulqaadkanayow yaa ku baray wuxuu yidhi qays ibnu caasim baan ka bartay qays ibnu caasim kanaan ka warramayna saxaabigu ka bartay oo suuga bartay wuxuu leeyahy qays ibnu caasim oo goob fadhiya naadigiisii oo sheekaynayo hadlaya iska doonyaysano hadlaya ayaa waxaa la keenay inanuu dhalayoo meyda iyo kii dilay oo laysku wado xidhxidhan baa loo keenay dabeetana kii xidhxidhnaa buu sidaa weego wuxuu yidhi waryaadheen laqad ducirtum lfataa buu yidhi war kan waa argagax geliseen haddee waa kii dilka sameeyey war kan waa argagax geliseen war bal xadhigga ka fura buu yihi xadhiggaa laga fura dabeetana wuxuu ku yidhi ninkii buu la hadlayo waryaa waxaad samaysay waa wax foolxun tolkaa tiradiisii waad yaraysay xooggiisiina waad daciifisay cadowgaana waad xoojisay rabbigaana waad dan baad ka gashay raximkaa iyo qaraabadaana waad jartay iska sii daaya buu ku yidhi maydkii inankiisii baa isku waday waxaa kan inanuu dhalay oo kaleo meesha taagan buu wuxuu ku yihi dhegayso maydkanna soo tejiise maydha oo diyaariyo marka xabaasha lagu ridayo salaada lagu tukanayo iisoo sheeg islaantii inankan dhashayna reeraha kama mid aha buu yihi oo waa naxaysaaye geela halkaa jooga diyadii ka siiya waxay dhahdaan mowqicii shirka isagoo siduu u fadhiyay aan bedelin oo weli warramaya oo aan kicin oo qadiyadaniba argagax gelin ayuu wuxuu faray kanna in la sii daayo wax dilay kan la dilayna in la diyaariyo meydkiisa hooyadiina inankeedii baa la dilay in mag la siiyo meydkan marka la diyaariyana in loo yeedho dabeetana warkiisiibuu watay axnaf ibnu qays wuxuu leeyahy maantaa markaan arkay qays ibnu caasim siduu yeelayay maantaas baan dulqaadka bartay buu yidhi waxaan u jeednaa wixii badheedhka ahaa waa kaa ama hadduu khata isagu u dhacaba isnaan xadiidka bukhaari idin tilmaamo ghaswatu uxud markay dhacday wakhtiyadii muslimiintu ay iskala garan weyday isdilaysay markii calamkoodii raayadii ay eeganayeen mascab ibnu cumayr la dilay jabki uu ku bilaabmay ayay isba kala garan waayeen deetana muslimiinta dhexdooda isdishay xudayfata bnu lyamaan ayaa wuxuu arkay aabbihii xudayfe iyo aabbihii ghaswatu beder markii lagu jiray baybay madiino yimaadeen marka dad macruuf oo aada loo garanaya maaha xudayfa wuxuu arkay aabbihii oo saxaabo kale seef ku boobayso dabeetana wuu istaagay isagoo leh abi abi abi war waa aabbahay waa aabbahay isagoo le buu istaagay xudayfa cid iguma jeesan oo dagaalku uu socdaa dadku waaba dhiban iyo odaygii seeftaa lagu boobay kow baa lagaga siiyey xudayfa wuxuu isa soo dul taagay aabbihii oo naftu ka baxdo kow lagaga siiyey ragga dilayna ay saxaabo yihiin wuu eego wuxuu ku yidhi markaasi afar allahu lakum buu yii ilaahay dembigiina ha dhaafo buu yidhi o iska taagay xadiidka bukhaari wuxuu tilmaamayaa maanta kadib khayr kama suulin xudayfa suu dadkaasi isaga cafiyey yacnii aabbihiiyo uu arkayo hortiisa lagu dilayo uu leey war waa aabahaya ka daaya ayuu ka gaari kari waayey markii la dilayna kuwii dilay wuxuu u arkay inay khata ku dileen dabeetana iyagiibuu u ducaynaya wuxuu leeya ilaahay dembigiinna ha dhaafo haddii qadaayaadka dilkii kuwaa yihiin qadaayaadka ka sokeeya maxaad u malaynaysaa markaa iyanaan laba qiso qur-aanku inoo tilmaamay tilmaamo qur-aanku wuxuu ka warramaya fii suurati yuusuf nebi yuusuf iyo walaaladii wixii dhex maray nebi yuusuf oo inan yara ayay walaaladii ximiyeen dabeetana way qaadeen inay dilaan iyo inay god ku ridaan bay kala doorteen god bay ku rideen ilmo yaroo caruuroo god lagu riday safar baa soo maray way qaateen waa addoonsadeen waa iibiyeen addoonnimuu ku dhacay haddana awal god buu ku jiray godkii markuu baxayna addoonnimuu galay waa la addoonsaday gabadhii casiizu masr boqorku uu qabay baa hunguraysay waa diiday hala xidha baa la yidhi kani qoyskaabuu ceebaynayaay haddana jeel buu galay xabsigii buu toban sano ku dhowaad ku jiray ilaahay baa ka soo daayey madax buu noqday nebi yuusuf nolol aada u kala durugsan buu maray markaa nolol isagoo yar aabbihii laga kaxeeyo iyo reerkoodi iyo god lagu rido oo la adoonsado oo jeel uu galo waxaasoo dhan markuu ka soo baxay ayuu haddana madax noqday isagoo wasiira oo madaxa ah, ayaa walaaladiisii godka ku riday u yimaadeen wuu wanaajiyey waxba uma sheeganna walaalkiinii keena buu ma jiraa wiilaa walaalatiin haa walaalkiin haddaa keentaana raashinkan idiin badinaya waa keeneen akhiiran walaalkii makiida uu kula hadhuu samaystay oo ah saaci suwaacilmelik boqorku wixii uu wax ku miisayay ayaa weelkooda lagu riday waa la baadhay weelkii walaalkii waa laga soo saaray walaalkii buu rabaa inuu la hadho marka kan haddana iyagoo nebi yuusuf hortaagan ayay haddana isaga caayayaan iyagoo aan garanaynin qaaluu in yasriq faqad saraqa akun lahu min qablu bay yidhahdeen hadduu kan yari waxaday ka weyno ay walaaliyiinoo tuuga baa ahaan jiray bay yidhahdeen waa yuusufkan hortaagan ay godka ku rideen haddana boqorka ah ayaa waxay leeyihiin kan yar hadduu waxaday walaalkii buu la dhaqayo waxaa jiray mid ka weynaay walaal ahaayeenoo tuuga ilaahay wuxuu leeyahy faasarahaa yuusufu fii nafsihi walam yubdihaa lahum qaala antum sharu makaana wallahu aclamu bima tasifuun yuusuf wuu ka xishooday xataa inuu yidhaahdo beenaalayaaliyow idinkaa tuuga ee wuxuu ku yidhi idinkaa ka shar badan buu hoos u yidhi baa ilaahay yidhi naftiisa waxba iyaga kuma odhan akhiiran waa yimaadeen wuxuu u sheegay inuu isna yuusuf yahay kana walaalkiiyo ilaahayna badbaadiyay aabihiina i keena buu yidhi qaaluu tallahi laqad aaharaka allahu calayna wain kunaa la khaaiin bay dhahay ilaahay baanu ku dhaaranay ilaahay waa naga kaa doortay annaguna dembiilayaal baanu hayn bay idhahdeen wuxuu ku yihi laa tasriiba calaykum alyowm canaaniba korkiina ma ahaanin yakfiru llahu lakum ilaahay dembigiina ha dhaafo wa huwa arxam raaximiina iska taga yacnii yuusufkii ay godka ku rideen haddana isagoo markuu bilaa tamarta ahaa god bay ku rideen godkii wixii ka dambeeyeyna wuxuu noqday inuu addoonnimo iyo xabsi uu galo waxaasoo dhan isagoo soo maray ayay haddana cay ula yimaadeen isagoo madaxa waxaasoo dhan buu ka cafiyey bale culammadu waxay idhaahdaan yuusuf reer kala lumay oo isaga iyo walaalkii dhan mareen oo inamadii kale dhan mareen oo kii weynaa inamada kale waa kii yidhi markii ka yarna la waayey anugu aabbahay ku noqon maayo isna dhan u baxay odaygii indhabeelay yacquub ahaa nabiyullaahi yacquub reer dhan buu dib u soo ururiyey reerkaa wuxuu isugu keenay bay dhahdeen kalimataan cifatu llisaani waalcafwi bay dhahdaan carabkiisa oo aanu ku aargoosanina uu dhowray xataa waxay dhahdaan walaaladii isagoo khaatirkooda dhowraya markuu ilaahay baryayey wuxuu sheegtay maxay waqad axsana bi id akhrajanii min asijni wa jaءa bikum min albadwi buu yihi ilaahay waa ii samafalay markuu anigana jeelka iga soo saaray idinkana baadiyaa idinka keenay ilaahay buu u sheeganayaa jeelka iyo godka iyoma daran jeelka bini aadam baa ku nool oo waxba lagu siinaya dad baad la noosha god cidla adigoo caruura lagu rido godkaa khatarsanaa labada muu odhanin bay yidhaahdeen ilaahay ana godka iga soo saaray idinna baadiyaa idinka keenay isagoo khaatirka dhowraya buu wuxuu yidhi dembigoodii iyaga ma sheegine dembigii boqortooyadu sheegay ilaahii anigana jeelka iga keenay idinkana baadiyaha iga keenay waxay dhahan waa cifatu lisaan xataa in yaroo tajriixa inay dareemaan ayuu diiday waanu cafiyey annimaadna cahdigii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu naqaanaa dhacdooyinka macruufka ah ee nabiga soo maray calayhi salaatu wasalaam dad buu la dagaalamayay gaala ah munaafiqiin baa ku dhex jirtay muslimka raba inay burburiyaan nebiguna uu gacantiisa ka dhowray aanu rabin inuu laayo isku day dil bay ku dayeen wahamuu bimaa lam yanaaluu da ilaahay qur-aanka ku tilmaamayo wax kastay ku sameeyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam maca dalik si aan bulshada muslimka ah khalkhal iyo muran u dhexgelin aan la odhan nebi maxamed cidda la socoto u laaya nimankii waxaa samaynaya munaafiqiinta nebigu ma laynin waxna isagoo garanaya bale saxaabada qaarkood xudayfa ibnulyamaan u sheegay hebel inuu munaafiq iyo hebel munaafiq iyo hebel munaafiq iyo hebel munaafiq iyo wuu sheegay magacyadooda biasmaa'ihim buu qaar ugu sheegay haddana nebi maxamed ma laynin isagoo ilaalinaya sumcadda ummadda muslimiinta oo leh markay yidhaahdeen adilla waa munaafiqaneye wuxuu nabigu ku yidhi waxaan kaa baqayaa inay dadka kale ku sheekaystaan nabi maxamed ciidankiisu laaya dadkiisu laaya waa xujoobay inuu yidhaahdo nabigu calayhi salaatu wasalaam munaafiqiintaasi dagaal bay ku qaadeen dagaalkay ku qaadeen waxaa ka mid a ah cirdigiisa iyo sharaftidiisa inay wax ka sheegaan inay yidhaahdaan nebi maxamed xaaskiisa ayaa nin kala raacday oo zinaysatay caaisha radia allahu canha ilaahayna saxaabadii wuu itixaamayo nebigaba wax waxyaya oo masalada ku saabsan bil baan laga soo dejinin bil baa magaaladu war a waday caaisha zinaysatay nebi maxamedna aamusna waxyina samada uu ka iman waayey caaisha ay xanuunsatay oo gurigii aabaheed iyo hooyadeed la geeyey oo warku tiro batay warkaa tirada batay dadkii runta mooday saxaabaan munaafiqiinta ka mid ahayn baa ku jiray saddex baa ka mid ahaa ninkii gabyaag ahay xasan ibnu haabit lo odhan jiray warkaa run buu mooday dadka faafiyo ku jira xamna bintu jaxash warkaa run bay mooday zaynab walaasheed oo iyana waxbay sheeg sheegtay mistax ibnu athatin in la yidhaahda isna run moodo wax sheegay ninkan mistax la yidhaahdo abibakar waa qaraabo waayo misax hooyadii iyo abibakar baa habro wadaaga marka abtuu u toosay misax waa nin muhaajira oo maka raggii kasoo hijrooday diintooda lasoo hijrooday laakiin wuxuu ka mid yahay fuqarada muslimiinta abibakar baa biiliya isagiiyo hooyadii laakiin warkan buu runmooda u ka qeyb galay bil kadib baa ilaahay qur-aan soo dejiyey caasho looga markhaati furayo inaynay zaaniyad ahayn ciddii tidhaahda caasho waa zaaniyad ilaahay buu beeniyey uu ku gaaloobaya ilaahay baa qur-aan soo dejiyey ilaa caaisha xuma kuma dhicin kuwii warkaa sheegana inay munaafiqiin yihiin abibakar bakr culamaa markay ka warramayaan waxay ku tilmaamaan inuu yahay nin xaruuriya nin cadho kulul buu ahaa marku cadhoodo mawaaqifta axaadiistu ay ka soo aroorisaan aad ka dareemaysaa inuu cadho kululaa laakiin nin qabsoomana wuu ahaa oo marka xaqa loo sheego markaaba cadho burburka uu ka baxo abi abibakar wuu cadhooday wuxuu ka cadhooday ninkaa gurigii nebiga wax ka sheegay ee inanta yar ay qaraabada yihiin wax ka sheegay ee abibakar dhowri waaye ee uu ninkaa biilinaya wax siinaya wuu ka cadhooday cadhadii buu abibakar waan dilayaa iyo waan argoosanayaa iyo waxbaan yeelaya baabkaa ma marin abibakar wuxuunbuu ku dhaartay war wax dambe ku siin maayay dhaaf haba biil dambe inaanu siinin ayuu ka dhaartay ilaahay baa qur-aan soo dejiyey innaga wax laynagu barayo qur-aanku wuxuu leeyahy walaa yaatali ulu lfadli minkum wasaca an yu'tuu uli lqurba ilahay wuxuu leeyahy yay ka dhaaranin kuwii dheeraadka la siiyey iyo balballaadhinta nolosha ilaahay subxaanah watacaala wax ku siiyey yay ka dhaaranin inay wax siiyaan qaraabada iyo masaakiinta iyo muhaajiriinta ilaahay dad dartii usoo hijrooday kadib baa ilaahay amar bixinaya wuxuu amar ku siinaya abubakar iyo wixii ka dambeeya muslimaba walyacfu walyasfaxu baa ilaahay yidhi ha caafiyaan oo ha ka jeestaan arrintaasoo waxba yay ka soo qaadeen oo waayo ilahay wuxuu leeyay alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum idinku miyaydan jeclayn in ilaahay dembigiina dhaafo inagu maalin walba waa dembaabnaa isagoo ilaahay ku abuuray oo ku arsaaqay oo ku caafimaadiyay oo waxaasoo nimcaa ku siiyey wain tacudu nicmat allahi laa tuxsuha ana tirin karin ayaad haddana nicmadii uu ku siiyey halkaad shukrinaqiisa iyo cibaadadiisa ugu adeegsan lahayd ayaad macsi ku gashaa haddana hadhow baad gacmaa taagtaa tidhaahdaa yaa rab ilaahu dembigayga carfi idan ilaahay wuxuu leeya alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum idinku mayadan jeclayn in ilaahay idiin dhaafo adiga marka in yar lagaa galana cafiyi maayo waa naar goosanaya adigu markaad ilaahay dembiga ka gashana ilah way cafi dalaba isqabta maaha baa ilaahay leeya abibakar ilaahay markaa wuxuu leeya cafi abibakar waa cafiyey biilkiisiina waa siiyey qisadatan markaa waa qoyskan barakadoodii iyo khayrkoodii bay ka mid tahay qoyskan reer abibakar ilaahay subxaanah wa tacaala inagu wuxuu inagu baray wax kasta oo la sheego xataa cirdigaaga iyo sharaftidaada iyo xaaskaaga iyo reerkaaga iyo kan haddii meel lagaga dhaco oo ceebaha intaa leeg lagu geysto ay been tahay oo cidda kuu geysatay ee ka mid noqoto midaad adigu biilinaysay oo waxsiinaysay oo qaraabiyo tal kula ahaa haddana ilahay wuxuu ku faraya inaad iska cafido isagoo qaraabo iyo talba kula ahay oo aada biilinayso qof kaa fog oo shisheeye oo coltihin hadduu ku maagmaago waxaad odhanaysaa waa wax iska caadiga ah. laakiin qofka kugu xiga hadduu ku maagmaago qofka kugu xiga hadduu ku maago ee aada adigu abaalka ku leedahay ma qaadanaysid de waayo abaalka waxaad sugaysay inuu kuu abaal guday inuu cay kuula yimaado iyo xumo kamaad sugaynin ilaahay kaas buu wuxuu leeyahay cafiyo idan ayuha alikhwa nusuustaasi waxay ina baraysaa noloshoo dhan in cafisku wax lagu maamulo uu ka mid yahay animaadna qoyska qoysku waa unuga bulshada ugu yar alusra bulshadu waa usar isu tegay qoysku waa unuga ugu yar qoysku waa dadka isugu dhexgalka badan lee wada jooga ninki iyo gabadhu waxaanay dadka kale kala aqoonin bay kala yaqaaniin ninkuna xaaskiisa dabeecadaheed iyo nolosheed iyo waxay gashay waxay guddoon dhan wuu yaqaanaa gabadhuna sidaasi leeg marka hore la isguursanayo qof waliba labeynta iyo inta mudan buu sheegtaa ila nina ceebtiisa ma sheega gabadhina ceebteeda ma sheegtee marka se guriga la ysugu yimaado ayaa qof walba xaqiiqadiisa la gaadhaa qof waliba wuxuu yahay uu muuqdaa caruur baa timaada gurigu mushkilaad badan buu yeeshaa waa meel meelaad maalin kasta dhibaatadiisu iyo mushkiladiisu ay iman karto ilaahay see ula dhaqma baa leeyahy ilahay wuxuu leeyahay dadkii guriga madaxda looga dhigay ragga ahaa yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum wa awlaadikum caduwan lakum faxdaruuhum wain tacfuu watasfaxuu watakfiruu fain allaha gafuuru raxiim ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala raggii iyo rasuulkiisa rumeeyayow dumarkii caruurta qaar cadowdiina baa ku jira ma eryaa la yidhi markaa dee islaanta dhibi ka timaado ama caruurta dhibi ka timaado may dhaafaba ilahay wuxuu leeyay faxdaru digtoonaada mushkilaadkaad inaad xaliili karto isku day wain tacfuu watasfaxuu watakfiruu baa ilahay leeyay saddex eray oo saddexduba macnayaal isku dhodhow sheegaya oo saddexda midba ka kale xoojinayaa ilaahay isticmaalay wain tacfuu haddaad tirtirtaan haddaad dhaaftaan wa tasfaxuu ka jeesataan wa takfiruu intaaba haddaa yeeshaan baa ilaahay leeyay fa in allaha gafuurun raxiim baa lagu yihi markaa ilaahay isaguna waa mid dembi dhaaf badan oo naxariis badan macnaheedu waxa weeyaan sidan adiguna haddaad yeesho oo dumarkii iyo carruurta u naxariisato dembigooda dhaafto muqaabiluha waxaad helaysaa in adigana waxaad qasaysa ilaahay kaa dhaaf in adiguna markaad yaa rabbi tidhaahdo ilaahay aqbalo idan guriga dadka badh noloshan dambe dadka badh ba waxay moodaan tit for tit wax waliba in qaanuunka lagu xalili karo maya shareecada islaamiga inta qaanuun lagu xalilo waxaa ka badan inta akhlaaqiyaadka lagu xalilo walidalik baabkan markaan ka waramayo intaanan qaanuunka gaadhin baab ataxkiimi walqadaa intaanan gaadhin waxaa ka horeeya abwaab ilakhlaaq iyo dhaqan in lagu xalilo mushkilaadka bani aadamka dhex yaala saa daraaddeed baa ilahay wuxuu inoo tilmaamaya qoyska inaynu dhaqanka ku dhaqanno reeruhu goormay isugu adegyihiin qoysku goormay isugu adegyihin waa marka la isfuraya socanka maaha ilahay wuxuu ka waramaya subxaanah wa tacaala marka xataa la ysfurayo see loo dhaqmaa rabbi wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wain طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna fariida fanisfu maa faradtum ila an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nikaax wa an tacfuu aqrabu litaqwa baa ilaha yidhi rabbi subxaanah wa tacaala wuxuu yihi haddaad dumarka furtaan inta aydan is arag ama aydan hoy wada seexanin aydan istaabanba iyadoo ah, u samayseen meher a ah, u magacowdeen sadaq yacni adduunka laysku mehersado iyadoo la magacaabay xaalku muxuu noqonayaa yacni nin iyo gabadh baa isguursaday weli may aqalgelin innaga dee caadadeenna in la magacaaboba weeyaane wakhtigaasna meherkii waa la sheegay gabadhu intaasay meher u leedayna wadaadkii meherinayaa sheegay waxaa timi inaa isfurtaan haddana idinku aanis arag waxay noqotay in la kala noqdo ilahi wuxuu leeyay hadday taasi dhacdo oo aad dib u kala tegaysaa shareecadii waxay sheegaysaa gabadhu meherkaa nuskeed bay leedahay haddii afar kun lagu meheriyey laba kun bay leedahay kaasi waa qaanuunka marka la eegayo amaa dhaqanka iyo akhlaaqda ilaahay wuxuu leeyahay ila an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nikaax labada dhan mid uun wuu cafiyi karaa gabadhuna way odhan kartaa war waxbaha nusnusaynay nuskana waan kaa cafiya iska tag hadda waa laysfurayaa laakiin waxaa la tilmaamayaa inay gabadhu waxani waa xaqeedii xaqeedana way ka tanaasuli kartaa hadday iyadoo rabto haddaan la qasbin hadday tidhahdo war nuskana qaado iska tag xaq bay u leedahay ninka laftiisu hadduu yidhaahdo naa waxbaha nusnusaynin iska wada qaado meherkaagaysan xaq buu leeyahy waa wada siin karaa ilaahay wuxuu ina leeyahay markaas wa an tacfuu aqrabu litaqwa inaa wax cafidaan ayaa alla kacabsiga u dhow baa laynoo tilmaamay xataa xaaladda ugu adag ee ah in qoysku kala tago oo reerku kala baxo ayaa ilaahay wuxuu leeyahy cafiska ha ilaamina haylaamina baa labadiina u suurtogeli weydaye qof waliba bulshada cid kale uga suurtagal ha doono laakiin hayse xagxaganina baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala waxaan leenahay marka noloshoo dhan baa cafiga hadday mid siyaasiyatay hadday siyaasad daakhiliyati hadday siyaasa khaarijiyatay hadday xuruubtay hadday isku day dil hadday sumayn tahay hadday madaxweyne laysku dayo in la dil waxoo dhan cafisku waa ariiq ka mida ariiqa muranka lagu joojiyo xadiiska abu daawud iyo tirmidiba warinayaana nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo aruurinayo sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamayo isagoo nebigu jooga baa nin u yimi markaasuu wuxuu uhi yaa rasuul allahi kam nacfu cani lkhaadim ilaahay rasuulkiisiiyow khaadimka shaqaalaha imise goor baanu cafinaa nebigu wuu iska aamusay calayhi salaatu wasalaam ninkiiba hadalka ku celiyey haddana ilaahay rasuulkiisiiyow imise goor baanu khaadimka shaqaalaha mise goor baanu cafinaa markaasuu nebigu haddana aamusay mar saddexaad buu ku celiye u leeyay shaqaalaha imise goor baanu cafinaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu ku yidhi curfuu canhu fii kulli yowmin sabciina mara buu nebigu yihi maalin kasta toddobaatan jeer cafi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofkii shaqaalo ahaa ama shirkad ha kaaga shaqaynayo mudiiro ahaw ama guri ha ka shaqaynayo ama wuxuu doonay waa qof shaqaalaha shaqaalaha imisaanu cafina markay ku celceliyeen nebigu wuxuu ku yidhi toddobaatan jeer cafi ayuha alikhwa facfu wasfaxu xataa yaatiya allahu bimri facfu canhum wasfax in allaha yuxib lmuxsiniin waa gaala baa ilaahay leeyay sidaa kula dhaqan nolosha haddaynu rabno markaa inaynu ka samayno lama yidhaahdo maxaa loo gafay gafku waa min abci اlbashar ayuu ka mid yihi khaطuna wuu dhacaa gaf badheerhina wuu dhacaa laakiin waxaa muhimkahy ah, waxa weeyaan inaynu barano qaabka wax loo xallilo inagu soomaali haddaynu nahay siiba dhaqanka soomaaliyeed aargoosigu waa wax ku weyn dulqaadkuna waa wax ku yar waxa layna baraya markaa ariiqa koowaad ee qaabka loola dhaqmaa inuu yahay cafwi cafwiga waxaa ka ratibma inaad dadka walaalowdaan waxaa ka ratibma in colaadu baabado quluubtu isu furanto waayo aad yad ku lahayd ee intuu dhib kuu geystay haddana aada cafidaa barita agtiisa lagugu xaman maayo in lagugu dhiba daaya waxaa ka ratibma caafimaad xataa inaga shareeca inoo sheegtay gaaladuse can ariiqi tajriba waxay ku ogaadeen cafisku forgiveness inuu noloshaba fudaydiyo walidalik ayaa maalan ingiriiska jaamacaddan leads la yidhaahdo ustaadu cilmi nafs kursiga psychologyga ninka u fadhiya kinhart baa la yidhaahdaa kinhart ayaa wuxuu iclaaminayaa ingiriiska dadka ingiriiska u iclaaminayaa dowra inuu bixin doono ku saabsiisan qaabka cadhada loo qarsado ee dadka loo cafiyo sababtuna waxay tahay buu leeyahay dadka caafimaadkiisa iyo nabaddiisa ku jira kinhat wuxuu leeyahay waxyaabaha xanuunada ugu badanee hadda inugu dhaca oo uu leeyahay xanuunada wadnaha iyo dhiikarka iyo kuwaasi dawooyinka ugu fiicana la siiyo lagaga hortago waxaa ka mida buu leeyahay cafiska saa daraaddeed buu wuxuu iclaaminayaa jaamacaddiisa qeybtiisa uu joogo psychologiga inuu bixin doonto koorsooyin tadriibo bulshada loo faafinayo oo toddobaatan qof la qaadanayo ay yidhahdaan maalmo yar bay ku buuxsantay kinhat iyo kooxaha kan cilmi nafsiga ka shaqeeya waxay leeyihiin khalaaya dimaaq baa qofka u nasta bay leeyihiin hadduu aargoosiga iyo carada iyo waxaan ay ka baxaan uu dadka iska cafiyo isaga caafimaad qaada bay leeyihiin qofka kani marka wuxuu ku doodayaa uu leeyahay psychologically isagay ugu jirtaa inuu si nolol fiican oo aan stress iyo cadho iyo dhib lahayn inuu noolaada caafimaadkiisa ka mid tahay buu leeyahy iyagu marka can ariiqi daraasatihim wa tajribatihim bay waxay ka barteen forgivenesku inuu nolosha waxtaru yahay ay isku dayayaan hadda inay bulshadooda waxay ku faafiyaan ay noqoto laakiin anigu uma baahnay inaan leads iyo kursigeeda eh, psychologyga adeegsada waxaan u baahnahay afartan iyo afar aayadood in ka badan oo qur aana ilaahay ku sheegay waan mid iyo laba iyo saddex iyo afar ahayn afartan aayadood in ka badan afar iyo afartan aayadood ba ka warramaya marka la yidhaahdo waxaan leenahay waa awalu ariiq bulsho cidda hoggaanka u haysaana ay ku hoggaamin karto bulshaduna ay ku wada noolaan karto bulshada isu uraysa ee ishayse iswada colaadinaysa waa bulsho cafina ma noqon karto bulsho dhisantoo jirta idan ayuha alikhwa fi leyla alula waxaan idin leeyahay awal ariiq muranka iyo dilka iyo dagaalka lagu xalilo waa ariiqa in la iscafiyo uu qofku kan qaato wa ilaa ariiqa labadan habeen dambe ka warano sal allahuma cala nabiyi muxamedi wcala alihi wasaxbi wasalam والحمد لله رب العالمين